ah labadooday ka dhaxayda hadday gasho ficilka maadiga laba macnay ku faa'iideydaa labadaas macno oon darsigeenii shala ku qaadanay oo kala ahayeen altaxqiiq waالtaqriib mudaarica hadday gashana laba macnay ku faa'iideydaa waana dersigeenaanu meeshu nooga bilaabana insha allah wuxuu yidhi shiiku maxamed muxyudiin cabdulxamiid waidaa dakhalat qad markay gasho cala alficli ficilka almudaarici mudaarica ah dallad waxay tustaa calaa axadi macnayeyni laba macno mid ka mida ayda noqoshee sidii ay u tustay maadi markay gashay laba macne markaas ay gasho mudaaricna labay tustaa laba kalay tustaa ayda noqosha waxa w sidii horaan ugu noqonaynaa maadiga labay ku tusayday mudaaricana labay ku tustaa sidaasu waa sida caanbaxday ayna u badan yihiin inay sheegaan maxaaba laakiin xaqiiqadu waxay tahay macno saddexaaday tustaa mudaaric markay gasho oo mudaarica macnihiisu waa saddex markay qad gasho mudaarica macno saddexaadaa jira macnahaas oo ah taxqiiqii ay maadiga ku faa'iiday jirtay mudaarica marmaray ku faa'iidaydaan markaasna sida badan faacilka allah ah, tusaale qad yaclamu llaahu lmucawiqiina minkum wlqaa'iliina likhwaani qad yaclamu qad xaqiiqo waxa ah yaclamu llah alla u ogyahay ma dhigi karno in badanu alla ogyahy waa kelmad khatar afkaaga ayay ka soo ah, in badanu ogyahay markaa tira xaalla fahma duloga in yar uusan ogeynaa jirta soo bixi waa baadicadoo banaanka yalsoma marka xaqiiqo way allan og yahan lena iiriya faacilku marba hadduu allah noqdo iyadoo mudaaric ficilku yahay oo qad ay gasho xaqiiqo waxnahna ku magacaaba xaqiiq wey qad yaclamu allahu lmucawiqiina waxaa la mida qad yaclamu maa antum calayh qad yaclamu alla waa og yahay maa antum calayh waxaad ku sugantihiin xaqiiquu og yahay laleey la dhihi maayo in badanuu ka ogyahy in badanuu ka ogyahay la dhihi maayo alaba iska ilaana waaba khatarba taas marka qadu mubaaric markay gasho saddex macnay faa'iidaydaa macnaha uu ka tegey oo ah taxqiiq oo aan ku miaalinay qad yaclamu laahu lmucawiqiina ah, qad yaclamu laahu qad yaclamu llaahu almucawiqiina qad xaqiiqo waxaa ah yaclamu llaahu allah inuu og yahay almucawiqiina kuwa jihaadka dadka ka celina ah, oo minku idinka idin ka mida alla waa og yahay waana kula xisaabtama aha marka fiiri qad yaclamu qad xarfu taxqiiq mabniy calى sukuni la maxala lahu min اlcraab yaclamu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri xaashiyada waynu kugu taalaa dhici karta misaalkaas so inkuma yaalla xaashiyadu inkugu yaalla xubalu dahabiya ayni dhiga qad yaclamu اllah allahu faacilu yaclamu marfuucu calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri labada macnoo kaleetana isagaaba noo keenay waidaa dakhalat markay gasho qadii cala alficli ficil ficil almudaaric mudaaric ah dallad waxay tustaa calaa axadi macnayeyni laba macno mid ka mida ah. ayda noqoshee wahumaa labada macno altaqliilu yarayn weeye wataksiiru iyo badin labadaas macnay tustaa marka munaasabada waxaad fiirinaya macnaha la fiiriya adiga in waxaad ku kala garaneen markaan inay takfiir faa'iidayneen iyo inay taqliil faa'iidayneen macnaha meesha umanaaibkaa shaygan hadduu yahay shay ma badan dhaca waxaa leeda qadan waxay faa'idaynaya takiir hadduu shaygan in yar dhacna uusan in sida badan dhicinna waxaa leedahay taqliil macnahaad ka fiirsana waaa rabaa maskaxdaadu inay shaqaydo macnahaad fiirina meeshaan macnahanu ma wax badan u dhaca mise in yaru dhaca wax kaloo tu kala galayda male calaamad kale ma jirto macnaha laga fiiriyaa ama dalaalatu aqadii tusideeda calaa taqliili yarayn ay tusto fa naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qowsho qad yasduqu lkaduubu qad yasduqu inuu run sheego waa la arkaa alkaduubu been badani kaduub waa amilatu maalaqa been badani fiiriya marka been badani inuu run sheego ma marar badanay dhacdaa may maryay dhacda waa yarta ma meesha soomaalidu yidhahdaan beenlow run kama caagana beenlow runta kama caagan mar waa u dhici karta inuu run sheego ah, marka ma badna soo maaha marka waxaan leenaha waa yarta qad ah, qad waa la arkaa waa dhici karta ah, yasduqu inuu run sheego alkaduubu been badane qad xarfu taqliil de xarfu taqliil mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab yasduqu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaazi wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi alkadubu aacil ysdq marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri iyo wa qawlika qowlkaaga oo aad tidhaahdo qad yajuudu inuu wax bixiyaa waa dhici kartaa albakiilu kii bakiilka aha iiri bakiil qof bukli ku sifaysan wax bixintiisu ma badanta maya ma badna waa yarta marka waxaan fahmaynaa qadaanu yaraynay faa'iideyna yarayn qad yajuudu inuu wax bixiyaa waa la arkaa waa dhici kartaa waase yar tahay albakiilu midkii bakiilka ahaa qad xarfu taqliilin mabniyun calىa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi يجuud فعل مضاaرع مرفوع لتجرد من الناaصب والجاaزم وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره البقيل فاعل يجuد مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره وqwلka iyo qwlkaagaa tidhaahdo qad ينجح inuu guulaysto cilmiga ku guulaystaa waa dhici kartaa albaliidu damiinki qofka damiinkaa waxbarashada inuu derajo sare keenaa ma badanta may ma badna waa yarta marka qadaama taqliilay faaidaynaan leedahay taqliilay faaidayn yarayn ay faaiidaynayn qad waa la arkaa dhe way dhici kartaa yanjaxu inuu guulaysto imtixaanka ku guulaysto albaliidu damiinki qad xarfu taqliilin mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alcraabi yanjaxu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri albelidu faclu yanjaxu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri taas waxay qadii oo tusayda taqliil iyo yarayn وأmا dalaalatuhaa qada tusideeda calى tagsiri badin ay tusee fanaxwu qawlika waa hadalkaagoo kale ood ku qowsho qad yanaalu inuu gaara way badan tahay almujtahidu qofka dadaalaa buqyata wuxuu doonayey qofka dadaalo shay ku dadaalaa wixii uu doonayay inuu gaara way badan way badan tahay ardaygii wuu go-aansaday inuu naxwadii barto go-aanuu ku gaaro hoostuu ka xariiqay habeenuu akrina maalinuu akrina qofkii ka oqoogu weydiine inuu ku guulayso u badan saasaa badan waa badan tahay qad yanaalu inuu gaaraa way badan tahay almujtahidu qofka dadaalaa buqyatow shaygu dalbaayey qad xarfu takfiirin de marka macnahan fiirayna qad xarfu takfiir mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab yanaalu ficlun mudaaric marfuucan litajarudi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhirih almujtahidu faacilu yanaalu marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhirihi buqyata mafcuul bihi mansuub وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره بغية مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه وqwlika iyo qowlkaaga aad tidhaahdo qad yafcalu inuu sameeyaa way badan tahay attaqiyu qofka rabbi ka baqaya alkhayr khayr qofka taqigaa intuu khayr sameeyaan waa badan sooma ma yara ilaa waana taqiye marka qadan tagsiiray faa'idaynaan leena qad qad yafcalu inuu sameeyaa way badan tahay attaqiyu qofka rabbi ka baqa alkhayra khayrka qad xarfu taksiirin mabniyun calى sukuni laa maxala lahu min alcraabi يفعل فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره التقي فاعل يفعل فاعل يفعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الخير مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وقول الشاعر شاعرك قولkiisi qad yudriku اlmutacami bacda xaajatihi waqad yakuunu maca almustacjili zalalu uu yidhi qad yudriku inuu gaara way badan tahay almuta'ami qofka fiirsadaa bacda xaajatihi dantiisa gobol ka mida waqad yakuunu waqad waxaa badan yakuunu inuu ahaado maca almustacjili kan degdega la jirkiisa azalalu simbirixasu iri qadu inay tagsiir fayeen iri qofka u fiirsada arrimaha oon degdegin inuu arimihii asiibo waa balanta sooma arimaa waa ka fiirsana degdegima qof fudud maaha inuu asiibaa badan laakiin qofka degdega inuu gafaa waa balanta sooma marka qadda labaduba tagsiray faa'idaynay qad yudriku inuu gaaraa way badan tahay almuta'ani qofka arrimaha ka fiirsada aad uga baaraan dega bacda xaajatii danihiisa gobol ka mida waqad yakuunu inuu ahaada way badan tahay kan degdegaya la jirkiisa azalalu simbirxaku ah, inuu arrinta ku simbirxdo ku kufo qad xarfu taksiirin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab wax kastoo la miaaliy waa icraaba gacanta ilaa waa gacantii labaad id ogta midda dambaydana icraabtii weyneed wey haddii alla idmo soo ma jeedin hadda waa lagu si xoogaa tusaale yara laga qaadana qad xarfu qad xarfu taksiirin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi يdرك فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره المتأني فاعل يdرك مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل إلا هي أو ضمبيده الثقل واسم منقوص waa lagu qadaray lays darteed bacda mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akir bacda mudaaf xaajati mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akiri xaajati mudaaf wlhaau damiiru mutasilu mabniyu cala اkasri fii maxali jarin mudaafu ilayh وqad yakunu alwaaw xarفu caطfin qad xarفu تkثيir mabniyu calى sukun la maxل min اإعrاab yakunu ficl mdaarc marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaazimi وacalaamaةu rafcihi damatu ظaahiraة fi akiri halkaas markaad joogto waxaa tira wahiya mutasarifa taa kaanay ka timid mogta yakunu baanu kaanay ka timid marka halkaasaan ku celayna si aan nidhaahno isimna waa godanay qabarna waa kordhigay inaan nidhahan rabnaa markaasaan waxaan leenahay markaan ficilka mudaaric raabno aan leenahay wahiya mutasarifatun min kaana allatii tarfacu min kaana naaqisati allatii tarfacu isma watansibu lqabara yakunudaanu waxay ka soo gadoontay kaanadii naaqiska aheed oo ismna godi jirtay qabarna kordhigi jirtay wa kaana allaahu afuuran soo maahayn kaana ismna waa godi jirtay qabarna waa nasbi jirtay wa hiya mutasarifatun yakunudan waxay ka soo gadoontay min kaana allatii min kaana naaqisati allatii tarfacu اisma wa tansibu اkhabara hadde waxaana laka sugaa marka ismkii iyo qabarkii qabarkiia maanta soo hormaray qabarkiina danafku noqdo abarku hadduu daraf noqdo iyo jaarumajruur hadduu noqdo waajibnimaa loo xadfaa waa isku mid khabaru mubtade iyo khabaru kaana iyo khabaru inna hadduu daraf noqdo iyo hadduu jaarumajruur noqdo meeshuu ku tacalluqayo waajibaa loo xadfaa meesha uu ku tacalluqa afarta goor oo caanka ay ka mid tahay sideed goor sideed goor aa waajib loo xadfaa jaarumajruur meeshuu ku tacalluqo marka sideed waxaa rabaa sida mid mid lagugu dhiibaa inaad tiraa waa ii dhanta waxba igama sideed goor darafka iyo jaarmajruurku meeshay ku tacalluqayaan waajibaa loo xadfaa hadda dhowraad haysato inta oga adigaa laga raba inaad tirsato dhowr hadda kitaabkan intii dhow ku darsiyon akrin meelo jaarmajruurka waajib meeshuu ku tacalluqa loo xadfaayo saddexaan rabaa inaan soo sheego iska war marka adaa lagaa rabaa waaya marka meeshaana ka mid a darafka iyo jaarmajruurku hadday khabar noqdaan darafka iyo jaarmajruurku hadday khabar noqdaan meeshay ku tacalluqayaan waajibaa loo xadfaa warkaas ma la fahmay tanaada ka mida macadan waa darfu makaan darfu makaan wey khabarkii iyo kunuwa oo soo hormaray isimkii gadaal maro azlaldaas waa isimkii yakunu marka waxay leedaha maca darfu makaani mansuubun cala darfiyati اlmakaniya wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wa darfun mutacaliqun bikhabarin mutaqadimin waa soo hormaray de ilaa abarku gadaalu mari jiray yakunuda isimkeedaa horrey jiray abarkaa dambay jiray maanta kabarkiia soo hormaray marka waxaan leenaha waa darfu mutacaliqun bikabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kainan waa nasbisan yahay kainan maca mudaaf almustacjili mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirih azlalu ismu yakunu mutaaqir marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih azl waa ismki yakunu azlalu ismu yakunu mutaaqir waa gadaal maray khabarka horeeya mutaaqir marfuuc wacalaamatu rafcihi adamatu daahiraةu calى aakhirihi iyo calaa labadaba loo adeegsada fiida bimacnaa calaa marka fiida la adeegsana calaa markii la adeegsadana warku waaba iska cadiye oo meeshaas waxba kuma jiraan waayahay baydkan cumayr ibnu shuyayn nin la idhaha iska leh min beni tadli oo kirishtaan ahaa jira oo kadib islaamay oo akhdalka kirishtaanka ah, arti u ah ninkii akhdal la dhihi jiray ina alkalaama lafi lfuaadi ninkii dhihi jiray kaas walaashiisaa dhashay ninkaas kirishtaanka walaashiisaa dhashay marka kaas kirishaannimadiisii u ku dhintay laakiin kanu waa islaamay kan waa islaan cumayr ibnu shuyayn ala dhihi jira qad waa ka gudubnay wa ama siinu siintii wa sawfa sawfa sayadkulaani waxay gelayaan cala alficli ficilka ficilka almudaaric mudaarica waxdow keligiis xaala uu yahay calaamadii koowaad waa noo dhammaato waa calaamad mushtarag aheed mushtarag waxay ka dhaxayday maadi iyo mudaaric hadda waxaan gelaynaa laba calaamoo kale waa siin iyo salfa ayagu mushtarag maaha waa muktas mukhtasun bilmudaaric labadan calaa mudaaricay khaas ku yihiin mudaaric meelaan ahayn ma galaan maadiga ma galaan kelimad alle kelimadaad ku aragto siinu ka horayda waa ficil mudaaric salfa hadday ka hareydo waa ficil mudaaric wa ama siinu siinta wa sawfa sawfa fayadkulaani waxay gelayaan calى اficli ficilka almudaaric mudaarica waxdow keligiis xaaluu yahay oon mid kaleta la weelin mid kale lama socdo lama jiro waa humaa hay faa'iideeyen xagga macnihii hadda waa garanay meeshay galaan laakiin macnahoodiiu haddana noo sheegaya wa humaa siin iyo sawfa yadulaani waxay tusaan calaa tanfiisi dibdhig ah, dibdhigay tusaan ficilkan mudaarica waktiga la samaynaa hadda maaha waa wakti dambe Ah, wkti dambaa la samay doonaa sidaas way tanfiiska isagaabaa kuu fasiray wa macnaahu tanfiis macnihiis alistiqbaalu waa istiqbaal arrin hadda kadib waxa wey lasoo qaabila wey waa istiqbaal waa arrin hadda kadiba ficilkaan mudaaric hadda kadib u dhici doonaa maan hadeeru socdaa ilaa laakine anna siina siinta aqalu waa ka yar tahay istiqbaalan xagga istiqbaalka iyo dibdhiga min sawfa sawfa waa ka yar labadoodu isku macnay tusaan oo ah tanfiis dibdhig laakiin tanfiiska labadoodu waa ku kala yaryihiin siintaaya sawfadaa dibdhiga ku sii badan sababtuna waxay tahay qaacidada waxay tahay liأnna ziyaadaة اlbinaa'i tadullu calىa ziyaadati اlmacnaa haaliban ah, siin iyo sawfa yaa xruuf badan sawfa xruuf badan siin waa hal xaraf sawfana waa saddex xaraf ya sawfa saddex xaraf maaha siin waa hal xaraf waaba siin keligiisa sawfana waa siin iyo wow iyo fa marka maadaama ay ka xuruuf badan tahay waa ka macno badan tahay maadaama ay ka xuruuf badan tahay waa ka macno badan tahay qaacidadiya waxay tahay liأna ziyaadaة اlbinaa binaha waa xuruufta dhismaha ziyaadadiisu tadulu calىa ziyaadaةi اlmacnaa waxay tustaa macnaha ziyaadadiisa aaliban waa sida badan ee waxaa la arkay markay xuruftu yaraato iyadoo macnuu bataanna waa la arkay markay xuruftu badatana macnuu yaraanayaan taas ma badna waa naadir waa naadir waa naadir oo waxaa la yidhi ir hadda haddaad tidhaahdo xaadiru waa mid digtoono cabsanaya xaadiru waa meeqa xaraf xaadiru waa afar soo ma waa qof digtoon waa qof digtoon laakiin haddii la ihahdo xadirun alifka ka daa xadirun mid digtoonin badan wey waa ka macno badan waa amilatu maalaqa markaas ah, xadirun mid digtoonin badan wey ah, markaa ma badna taas sida qaalibkaa waxa wey markay xuruuftu badato aa macnuhu bataan marka siin iyo sawfa waxaa macno badanoo dibdhig badan sawfa wahumaa siin iyo sawfa yadulaani waxay tusayaan calaa tanfiisi dibdhig wa macnaahu tanfiis macnihiisna alistiqbaal wey hadda kadib wakti lasoo qaabilayo wey ilaa laakine ana siina siinta aqalu ayadaa yar istiqbaalan xagga istiqbaalka iyo tanfiiska min sawfay ka yarta maxay laba ka xuruuf yarta qaacidadiyaana ah liأna ziyaadaة اlbinaa'i tadulu calىa ziyaadaة اlmacnaa gaaliban ama siinu siintii fanaxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisoo kale tacaala ilaah wuu sarreeyaae ilah wuxuu yidhi subxaana sayaquuluun waxay dhihi doonaan assufahaau kuwii caqliga fuudaa min annaasi dadka xaala ay ka mid yihiin maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha maxaa muslimiinta ka jeediyey qibladoodii ay ku sugnaayeen ay u tukan jireen baytulmaqdis waa kuwii tukan jiraye maxay hadda kacbada xaggeeda u aadeen ay dhihi doonaan marka la loo tukado maahan hadday wadaan warki ayadoo weli dhicina alla kasii warrama kuwa caqliga fudud oo maangaabka oon xikamka ilaahay oqoon aa ilaahay mucaarada ka waran marka ilahyda agga loo tukado ay leeyihiin oo ti hore xal looga teg allay kuwa celinaya maangaab ah qof ilaahay kuwa celiy sayaquulu waxay dhihi doonaa hadday dhahayaan hadda ma wadan warki dibay ka dhihi doonaan sayaquulu waxay dhihi doonaan asufahaau kuwii caqliga fududaa oo mangaabta ahaa min annaasi dadka xaalo ay ka mid yihiin maxay dhihi doonaan warkay dhahay waa warka dambe maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha maxaa ka jeediyey muslimiinta qibladooda ay ku sugnaayeen u tukan jireen saasay dhihi doonaan laakiin waxaa leeya walilahi mashriq walmar jawaabaa loo haya waxaa la leeyahay baytulmaqdisna yahuudu ma lahayn ha iyo wax maan fudud makana male labadaba allaale meesha doonu ujeedina dadka dadkana allaale meesha loo jeedsanayeen allaale xaquu leeyahay meeshuu doon inuu ujeesada dadka isagaa abuurtay baytulmaqdis asaga ma abuurin sow kacbadana asaga ma abuurin dadkan sow ma abuurin ee xagga ujeesta adduun ayaa ku haysta ay tahay xagga loogu jeesta sayaquulu waxay dhihi doonaan marka fiiri siintaasaa waxay keenaydaa hadalkaanu hadal hadda socdo maaha ee waa hadal mustaqbala siintaas tuse icraab asiinu xarfu istiqbaal ama xarfu tanfiis waa isku mid asiinu xarfu tanfiisin mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min اraab ka mid maaha ficilka siinta xagga dhig yaqulu wey ficilkii waa kaas ficilkii mudaaric ahaa yaqulu marka yaqulu waa ficil mudaaric maxaa yeelay siintaasaan ku garanay yaqulu ficil mudaaric marfuucu litajarudihi min الnaصib اljaazi وcalaamaةu rafci damatu ظaahiraة fi akiri الsufahaau faacil yaqulu marfuucu وcalaamaةu rafci damatu ظaahiraة fi akiri waa jamcu tafiih tafiih mid caqli fud sufahaa waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirna dama lagu rafci jira min الnaasi min xarfu jarin mabniy calى الsukuni وxurika وxurika تkhaluصa min اltiqاaءi saakiniin wa kaanat اxarakatu fatxatan maxay fatxa u noqotay لأnnaha akafu xarakaat iyada xarakaadka ugu fog mideeda kaleeto meesha waxaa ku jira min minka laftigiisa hoos dhiso maaha waxaa la dhibsaday asal marka iltiqaa saakeni laga carara kasra la aada laakiin waxaa la dhibsaday tawaali kasratayn laba kasra inay isku xigsadaan hadda haddaan min aad maxaa la dhihi lahaa min innaasi tawaali kasratayn taasaa la dhibsaday taasaa laga cararay oo la dhibsaday sidaasaa marka mina loo yiri oo fatxa loo aaday ee asalka marka iltiqaa saakeniin laga tago waxaa la aadaa kasrada taasaa asal ah saasaa marka min xarfu jarin mabniyin calى sukuni waxurika takhalusa min iltiqaaءi saakiniin wa kaanat اxarakatu fatxata lأnnaha akafu xarakaati waay laa maxala min اlraab الnaasi sm majruur bmin وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akiri aljar wاlmajruuru mutacaliqaani bmaxduufin wujuba taqdiiruhu kainiina kainiina waa xaalo jaarmajruurku xaalu noqo waa mar kaloo haddana kugu cusub oo jaarmajruurka meeshuu ku tacaluqa waajibta in la xadfo waa mar afraadoo kugu cusub mar afraadoo kugu cusub ah aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kainiina kainiina kainiina xaalun min الsufahaa mansuub wa calaamatu nasbi alyaa niyaabatan can اlfatxa liannahu jamcu mukasaan Ah, kainin oo jaclukasaan marka mar kasta oo darafka iyo jaarumajruurku ay xaalad noqdaan meeshay ku tacalluqayaan waajibnima loo xadfa maxaan ku yidhi mar kasta oo darafka iyo jaarumajruurku ay xaalad noqdaan meeshay ku tacalluqayaan waajibnimaa loo xadfaa ah, jawaas maaha laguma dhawaaqi karo lama ogolo waay sayaquulu waxay kugu dhihi doonaan laka adiga almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyo jihaadka laga gadaal mariyey sayaquulu asiinu xarfu tanfiis mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alcraab yaquulu ficlu mudaaric marfuucun litajarudi min annaasib aljaazi wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih laka allaamu xarfu jari mabniin cala fatxi laa maxal lahu min alcraab wاlkaafu damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fii maxali jarin aljaaru wاlmajhuul mutacaliqaani bisayaquulu المخلفون فاعل يقول مرفوع وعلامة رفع الواو وجمع في الثالث وعلاaمة رفع الواو نياaبة عن الضمة لأنه جمع المذكر صارف ما نب في حسنا حركة والنور عوض عن التمن في الاسم المفرد وأmا سوف سوف فنحو qwله فنحو qwلi waa ilahy qowlkiisoo kale tacaalى ilaa wuu sareeyaa ila wuxu ui subحaana وaلaسوفa يucطيika رaبka faترضىa وaلaسوفa mar dambe uu يucطيika ku sii doonaa rabga rabuka rabiga maa yurضيika wax ku raali gareeya faترضىa markaasaad adna raali noqon doontaa ilahay nabigiisa suuban lah allah salى الlahu عalيه wasaلم وaلaسوفa mar dambe uu يucطيika adiga ku sii doonaa rabuka rabiga acdaa laba mafcuul qaadata yucdii laba mafcuul ay rabtaan labadii mafcuulkii koobaad waa kaaftaas yucdiika waa kaaftaas mafcuulu aanigaa lasoo qadaraa si macnaha dadku u fahmaan walasawfa mar dambe uu yucdiika ku sii doonaa rabuka rabbigaa maa yurdiika wax ku raali gareeyo amase maa turiidu waxaad rabto kusiina labada mid ka hartoo soo qadar maa yurdiika wax raalli gareeyo amase maa turiidu waxaad doonaydu ku sii doonaa fatardaa markaasaad raalli noqon doontaa markaasaad raalli noqon doontaa walasaufa walasaufa alwaaw bixasabi maa qablahaa dhig wowdan qur-aankii ka horreeyey qadarkiisa loo fiirina halkaasaa lala aada alwaaw bixasabi maa qablahaa allaamu xarfu ibtidaa'ina allaamu laam ibtidaa la ihahdaa ibtidaa'iya la yidhah laamtan laam ibtidaa alaam laam ibtidaa mabnin cal fatxi laa maxalala min alixraam iska xaraf sawfa xarfu tanfiis digdhig ayay faa'idaynaydaa takiir ay faa'idaynayda sawfa xarfu tanfiis mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alixraam yucdii ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi waaljaazibi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun waa lagu qadara maaa yuuxi b maxaa u dambeeya y waa ah, lagu qadara marka wacalaamatu rafci damatu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuurihaa ahiqal yuxdi way ficilku kaaftu waa mafcuul bih aye kaaftu waa mafcuul bihim awal ah oo soo hormaray ficil waxaa la yaqiin faacilku inuu ku xidha soo maaha maya maanta dibaa loo dhigay faacilkii waa rabdaas faacilki dibaa loo dhigay waxaa soo hormaray mafcuulkii oo yucdidaa laba mafcuul qaadatee mafcuulkii koobaada soo hormaray marka waxaa tidhahda wlkaafu damiir mutaصil mabniy calى اfathi fi maxali naصbi mafcuul bihi أwl mqadm mafcuul bihi أwl mqadam waana mafcuul أwl waana soo hormaray dheh rabu faacilu yucdii muahar dheh gadaalaa la mariyey muahar waa la dibdhigay waayo muqadamna waa la hormariyey waay mafcuulkiya marka muqadam waa la hormariyey rabu maxaan leenahay faacilu yucdii muahar waa faacilkii yucdii gadaalaa la mariyey مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة ظاaهرة على آخره رب مضاaف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل jر مضاaف إليه مفعول ثانiga محdوف waxaa tiraa ومفعول ثاني محdوف تقدير ما يرضيka ما يرضيka فترضى الفاء حرف cطف فترضى فأ badne فdaan waa حرف cadف فأ badne الفاء حرف عطف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ترضى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف حيل فترضى حال ضمه ألف ألف هذه لغو قدرها وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر faacilkia laga rabaa ficil mudaarico ta ta lagu bilowday mufrad waxa weeye taa lagu bilowday soo ma ahan waxaa tiraa wafaaciluhu mufrad mudakerahna lagula khidaaba nabiga keligiis lagula khidaaba mufrad mudakeraha lagula khidaaba faacilku wax kale ma noqdo ficil mudaarico ta lagu bilowday mufrad mudakera lagula khidaaba wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta waa adiga nebi maxameda raali noqon doono waa wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta waa hilataa lagu bilowday wاljumlaةu min alficli wاlfaacili macduufaة calى jumlati yucdiika taasaa lagu cadfa halkaasaa la yskaga cadfa ilaa fa'daasaa nidhi xarfu cadafke sawfa mar dambe nusliihim waxaan geli doonaa dadkaas naaran uu ilahay yidhi subxaana ilahay naartiisan ka mangelina in اladiina kafaruu biaayaatina ka horrey dadku waa dad gaaloobay aayaadka ala diiday in اladiina kuwa kafaruu ku gaaloobeen biaayaatina soorta mar dambaan mslim hadday ku adduunka maaha markay dhintaana qabriga lagu geline haddana caaqida lasii geline in اladiina kuwa kafaruu gaaloobeen biaayaatina ku gaaloobeen soorta mar dambaan mslihim gelin doonaa naaran سوف xرف تنفيiص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نصل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل haday u dambaydo ثقل waay فاacلkii فعل مضارع nuun lagu bilowday فاacلkiisu wax kale ma نoqdo وفاaعله ضمير مستطر وuجوبا تقديره نحن wax kale maba نoqon karo فعل مضارع nuun lagu bilowday wax kale haka raadin maxaa dhehe wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu naxnu naxnu ad leeda nusliihim wlhaa damiiru mutasilu mabniyu calى اkasri fii maxali nasri mafcuulu bihi awal wlmiim calaamati jamci dukuur ujuura mafcuul naaran mafcuulu bihi aani mansuub ahaa mafcuulu bihi aani wey mafcuul bihi haani mansuub wa calaamatu naصbi fatxaة ظaahiraة calى aakirihi waay maxaa noo haray saufa yutiihim saufa mar dambe yutiihim wuxuu sii doonaa ujuurahum yutii ataa ay ka timi yutii ataa ay ka timi ataa iyo ataa isma dhaha ataa iyo ataa ha isku qaldan weliga ataa waa yimid w ataana waa siiyey w laba mafcuulay qaadataa ah, caamada marka wa wacday ah, wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idin la yimaado fakuduuhu ka qaata ay kuleeyihi ah, isagaaba lunsan u wada wamaa aataakum rasuul rasuulku wuxuu idin la yimaado waa qalab qur-aankii maaha waa been wamaa aataakum rasul ya qur-aanku wama ataakum ya aataa soo maaha hadday wuxuu idinla yimaada ay agay ku tahay ah, wamaa aataakum rasul rasuulku wuxuu idin siiyo aataa macnaheed waa acda tan ay tan tan waa tana mudaarici taasuna maadigi waa isku ficil ah, wamaa aataakum aataadaas waa maadigi yu'tiina waa mudaarici laba mafcuule qaadataa fiiri acdaa ay lamid tahay sawfa mar dambe yu'tiihim alla wuxuu sii doonaa ujuurahum ajaryaalkooda sawfa xarfu tanfiis mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab yu'tii ficlu mudaaric marfuucun litajarubihi min annaasib waaljaazim wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala lyaa-i yu'tii maxaa u dambeeya ya soo maaha ku qadar hadde damatun muqadaratun cala lyaa-i manaca min duhuurihaa afiqalu waxaad leedahay faacilkii mudaaric ya lagu bilowday faacilka jawaas iska waayo marka waajib maba noqdaba mar haddii ya u horaydo waxaad tidha wafaacilu damiiru mustatiru jawaasa taqdiru huwa wlhaa damiiru mutasilu mabniyu calى اkasri fii maxali nasrin mafcuul bihi awl wlmiimu calaamatu jamci dukuur ujuura mafcuul bihi taani waa mafcuulkii labaad laba mafcuulay qaadeen mansuub calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhiri ujuura mudaaf wlhaa damiiru mutaصil mabniy calى dami fii maxali jari mudaaf ilayh wlmimu calaamaةi jamci dukuur waa maataa tamiisi dadigaynta taadeedii halkaas waxaan uga gudubnay waa siin iyo solfa maxaa sharad qaadateen waa tin iyo sof waxaan ka hadlaynay taa ta'niisaan gelayna marka calaamadii kalaan gelayna oo afraad fiiriya wamaa taau ta'niisi dhadigaynta tadeeda tada asaakinatu reeban fatadkulu waxay gele cala alficli ficilka ficilka almaadi maadiga duuna kayrihi qayrkiis ka sokay calaamada afrataa taniis weeye maadigay gashaa mudaaric ma gasho ah. maadigay gaar ku ta wa amaa taa u taaniisi dhadigaynta ta'deyda taada asaakinatu reeban fatadkulu waxay gele cala alficli ficilka almaadi maadiga duuna kayrihi qayrkiis ka sokay maxay faa'iidaydaa xaraf walba meelna waa galaa macnana waa tusaa maxay faa'iidaydaoo tustaa walqaraddu ujeeddada minhaa ta'daas loola jeedo walqaradu ujeeddada minhaa ta'da looga jeedo macnaha looga jeedaa addalaalatu waa tusid calaa ana alisma isimka alladii isimka usnida loo tiiriyey haada alficlu ficilkan ilayhi isimka loo tiiriyey mu'anafun kula dhedigay inuu waxay tustaa tadaas ficilka ay ku jirto weligiis ficilku waa musnad ismaa loo tiiriya ismku marna waa faacil marna waa nafaacil wax kale maha ismka lagu sheega ama waa faacil ama waa nafaacilku ficil siisa waa musnad faacilkuna waa musnad uley hadda haddaa idhaado fiiri qaama zaydun zayda istaagay istaagidda ayaanu tiiriyey zayd fiiri naayo faacilkiina fiiri duriba camrun camaraa la garaacay garaacidda ayaanu tiiriyey camar ficilku marka waa msnad isimkuna waa msnad ilayh isimka loo tiiriyo ficilkana laba bis wey waa faacil iyo naaibu faacil marka mar kastood ficilka ta'daas ku aragto ficilku waa iska musnade isimka loo tiiriyey oo ah faacilka ama ah naaibu faacilka isimkaasu mudakar maaha waa mu'anaf waa dhadig waa dumar waa haween ama macnaha ama lafdiga ama labadaba si unbu u yah hadde waa muana dilu manuhu waa weyn ee dumarkii banu aadamka kaliyaha fiirin hmm. ah, muanasku waa macno weyn kelimadda carabiga marka lagu dhawaaqo midna qaab waxay u dhawaaqeen mudakarnimo ah, lab rag qaarna midna qaab dumarnimay u dhawaaqeen soo ma jeedin marka saasaa loo marka macnuhu waa weyn marka dumarnimada laleeyahay amase muanasnimada maxay tustaa walqaradu macnaha looga jeedo minhaa taadaas adalaalatu waa tusin calaa ana alisma isimka aladii isimka usnida loo tiiriyey haada alficlu ficilkan ilayhi isimka mu'anafun ku la dhadigay inuu yahay sawaaun waxaa isku mid ah akaana isimkaasu ahaaya faacilan faacil naxwu qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi ummulmu'miniina mu'miniinta hooyadood ah am kaana isimku ahaye naaiba aacil naa'ib furishad waa la goglay daarunaa gurigeenii bilbusdi goglo badanaa lagu goglay marka isimku faacil ha noqdo ama naay faacil ha noqdo laakiin isimkaas waa muanas ah, mudaker maaha ma aha eh, naxو qaalad caaishatu caaisha waxay tihi um اlmuminiina ah ku bayaani cadfu bayaan aa la yidhahda cadfu bayaan cadfu hmm, bayaan taabku ku yaalahay mogta gacantii hore waa qaadan soo ma ah, tawaabicdu ka mida ah. eh, cadfu bayaan soo kuma jiri so maana qaadan cadafka kaliyaha noogu jiray ah, eh, bedel ma qaatan kolba bis w bedelaan ka dhigan waa ka dayna cadfubayaan naga daa bedel labadooda meel kastoo cadfubayaan ku banaan yahy bedelkoo ku banaan yahay ilaa laba masale maahane labada masalena insha allah kawaakin baan ugu tegaynaa marka midii la akrisay un baan ku wadayn oo ka fudud bedel aan leenahay waay qaalad caaishatu waxay tihi umulmuminiina waxay tihi ka bedelo bedelkulli min alkulli ka dhig qaalad caaishatu caaisha waxay tihi umulmuminiina waxay tihi qaalad qaala ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi wa taa calaamatu tamiisi asalka saasay u reebanta tadaana qaalad waa taasaa waa reebanta sukuunkaasaa saaran haddaad aragto iyadoo xaraka saaran tahay nuucay rabtaa noqdo kasro fatxo waay rabto waxaa keena iltiqaau saakiniin xaraf kaloo reebana ka dambeeyo m haddaad aragto waa nuucaas wa taa calaamatu tamiim mabniyu calaa sukun la maalo min araab caaishatu faacilu qaalat marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri um اlmuminiina badl min caaisha wabadl kuli min اlkuli wabadl marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri ummu mudaaf almuminiina mudaafu ilayhi majruurun almuminiina waa jacdu kusaale almuminuuna shala soo qaatay qad aflaxa almuminuun asagoo rafcisan maantana isagoo jiraana joogta wax isbedele keliya icraabta keliya ee kelimaddu waa kelimadii waa jacmado kalu saare marka waxaa tiraa umu mudaaf المؤمنiiن مضاaف إليه مجrور وعaلaaمaة jrh الyا نيaaبة عaن كسر لأنه جaمع المذkر sاaلم maana في xرف عaن حركة wnun عوض عaن التنوين في اسم المفرد أm كاana ha ahaado نaaئبa فاaعل نحو فurishad waa la goglay daaruna gurigeenii bilbusdi goglaa lagu goglay furisha فiعل maadin مqayر siiqa فiعل maadin مبنiي للmjهوuل waa isku mid waa ficil maadi siiqadiisiyaa la bedelay oo waxaa lagu tusa waxa ka dambeeya inuusan faacilhayna ay faacil u yahay wax ka dambeeya marka siiqadiisiyaa la bedelay shacalkiyaa la bedelay meeshay farasha ka eh alay furish waa la bedelay soo ma jeedi marka waxaad tidhaahdaa furisha ficlu maadin muqayaru siiqa siiqadiisiyaa la bedelay مبني على الفتح لا محل له من العراب والتاء علامة التأنيث مبني على السكون لا محل له من العراب دار دارنا صمان دار نائب فاعل فرش فرش نائب فاعل كدوي اه دار ومؤنث دار دار ومؤنث وعلى هذا دار نائب فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر دار مضاف ما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه بالبسط الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل من الاعراب البسط اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بفرشة taadaan waxaa la yidhi waa inay taadaan waxaa la rabaa inay reeban tahay haddana iyadoo xarxarakaysanaan aragnaa wاlmuraadu macnaha loola jeedo annahaa taadaan saakinatun waa mid reeban fii asli wadcihaa dejinta asalkeedii markii ugu horreydoo la dejiyey oo carabu dejiday waa reebaneed wey tadan marka lagu leeyay ta'daan waa inay reeban saakina asalkii carab dajiday waa reebaneen walmuraadu macnaha looga jeedo annahaa taadaan saakinatu waa mid reeban fii asli wadcihaa dejinteeda asalkeeda falaa yaduru dhibi maa taxriikuha la xarakaynteeda falaa yaduru wax dhibi maa in xaraka la saaro kordhig hoos dhig god in xaraka la saara wax dhibi mee licaaridi fakasho soo diriday in laga fakado laba reeban kulankood arintaasaa soo digdoo timi licaaridi takhalusi fakasho soo diriday min iltiqaa'i saakinayni laba reeban kulmidoodna laga fakana fii naxwi qowlihi tacaala looga fakana waqaalat ikhruj waqaalat waxay tidhi ukhruj soo bax calayhina dumarka korkooda ku soo bax nabi yuusuf inta soo baxdeed dumarkaan hilibka cunaaya bal soo agmar ha ku arkeena waa kuwale waa ay damacday sala iyagu iyagoo dhareer kuga yaan la arag ee balta soo baxdid inta soo mar arku arkeen markuu soo maray ayay yidhaahdeen qulna xaasha lilahi ma hada bas aanu wa ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka fog kanu banu aadama ariga xaa loola yaabaaya weynayda damaaciday hmm. waxaas arkay quruxda ilaahaysi bal fi hmm. wa qaalad waxay tihi ukhruj soo bax hadda fiiri markii aan isku qabayna maxaa leenahay wa qaalad ikhruj aan leenahay waqaala tkrud maxaa yeelay taaduna waa reebanta haaduna waa reebanta labadooda waa mid in la xarakeeyo laakiin haddaan aan kala fasrin waaa lena waqaalat aan len waqaalat ma dhihi karti carabiga maana lagu leey qur'anku arabi kuso deg waqaalat ukruj ala leey marka la kala fasiyo waqaalat waxay tidhi ukruj ah, hamsadana waa la akraa mar haddii labadooda la kala fasiyo hamsadu waxay la dhacdaa marka waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeya la isku qabtay oo meesha ka baxdaa hamsatulwasliyaa la yidhaha laakiin ayada hadalka iyada calaamada lagu yaqaan waxay tahay hadalka ka horeeya waxa ka dambe marka la isku qabto waa dhacda marka ayada hadalka laga bilaabana waa lagu dhawaaqa ukhruj alale haddii la isku qabtana wa qaala tikhruj taada iyo qaada la isku qabana meeshay ka baxee hamsatul wasl ah qaala alwaawu bixasan ma qablaha iska dhe qaala ficlu maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wa taw calaamatu taniif mabniyu cala sukuuni waxurrika تخلصا من التقاء ساكن وكانت الحركه كسره لانها اصل التقاء ساكن التقاء ساكن كسره مؤصله ها ايضا اصل بوابه اخرج فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ابي يوسف صبحها عليهن على حرف جر مبني على السكون مبني على السكون على الالف المنقلبة calaa ay dheheen aliftiiyaa ya u bedelantay marka waxaa leedahay mabniyun cala sukuuni cala alalifi lmunqalibati ya calaada alifta ayaa sukuun lagu binaynaa aliftaasoo isku bedeshay hadeer ya calayhina laa maxala min araab walhaw damiir mutasir mabni calkasri fii maxali jarin bicala wa noonu calaamatu jamci niswa aljaar walmajruur mutacaliq bikruj وقالت امرأة فرعون وقالت waxay tihi امرأة فرعون فيري haddaan kala فصلino waxa leena وقالت waxay tihi امرأة همسدana waa akrina haddaan isu qabanana waqaalat imra'atu fircawna fircawn haweentiisi waxay tihi وqاaل alwaaw bxasb ma qablaha qaala فicl maadi mabniy calى الفaتxi laa maxalla min اlcraabi wtaa calaamaة تaniif mabniy calى الsukuni وxurika تkhaluصa min اltiqاء saakiniin وakaanat اxarakatu kasratan لأnnaha أصlu اltiqاء saakiniin ayadaad asl u ahda iltiqاء saakiniin ha laga carar hadii la asl kasrada ah kasrada mra'atu faacil qaala marfuuc calaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akiri imra'atu mdaaf fircawna mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu calaatin oo maxaa fadxa keenay liannahu ismu laa yansarif waa ism ala yansarifa hayta cillada udiida labada cillo ku jirta walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca alxujum waa calam fircawn ma dadka o dhan ah. ah aa la yidhah se nin gaara nin gaara la yidhaha waa calam nin gaara magaciisa waay soomaa nin gooniya a ah, fircawn la yidhah dadka o dhan maaha waa boqorkii masar ka teli jiro gaalka ahayo muuse qaabilay oo ka hor yimid oo mucaaraday oo badda ilaahay ku dilay kaas wey waa mid gaara ah marka marka waa carab waana cajami ah, waana cajami oo magacan cajamigaa la bixi jiray kelmadan cajamiyaa dejiyey carabuma dejiye carab ha u qaadan fircoon ah, reer reer banu israa'iil iyo ay isqaabilayen reer banu israa'iilna hadda maba ahan mogta isagu faraacinay faraacinadu sidoo carab ma faraacinadu carab ma waa cajami ayagu reer banu israilna ayago carab maahani oo adana muse carab ma ahayn ajamiyu aha ajamiyu marka waxaa tidhaahdaa imraatu mudaa fircawna mudaafu ilay majruu wacalaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akiri niyaabatan can kasra lnahu sm laa yansarifu maxaa u diiday sariga walmaanicu min asafi alcalamiyatu maca alxujmati qaalataa ataynaa daaiciin qaalataa xilkiiyo dhulkii waxay yidhaahdeen ataynaa waa nimid ilaahayo daa'iciina xaala anahay kuwii ku adeeca oo warkaaga yeela qaalataa xirkii iyo dhulkii labadiiba waxay yidhaahdeen ataynaa ilaah waa nimid waana kana waana kan waa nimid daa'iciina xaal anahay kuwii ku adeecayo amarkaaga qaadana qaalataa qaalata wey asalku qaala ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxal la min alexraab wataw calaamatu ta'miir mabniyun cala sukuuni wa xurika takhalusan min iltiqaysake wa kaanat alxarakatu fatxatan limuraasabati alif alifaa ka dambayda mayda xaraka kale saari kara alifaa ka dambayda ta'dan soo maaha ta'dana xarafka ka horeeya fatxa la saaraa wax kale mama banaana wax kale ma banaana xaraf alif xarafka ka horeeya waxaan fadaxayn lama saari karo waxaad tidhahdaa marka qaalat wlalifu damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin faacil waaba qaalo faacilkeeda alif aliftaad ujeeda waa faacil waa damiir waa damiir musana atayna a atayna ataa ficil maadi mabniyun calaa sukuuni litisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik ataa ataa waa yimid waay ataa maaha ataa waa yimid waay ir say kugu kala duwany labadii darsi ay kugu jiraan ماضي مبني على السكون لاتصاله في ضمير رفع المتحرك ضمير رفع اللي حريره ما ذا ضمير رفعه فاعله اه يدا فاعله الطاء فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل من الاعراب ما ضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ضائعين ضائعين حال حال min min aacil ata naadaasaa laga xalaynaa atayna waa nimid naadaasaa laga xalaynaa daaiciina xaalu min aacil ata naadaasaa laga xalaynaa mansuubun wa calaamatu nasbihi alyaau niyaabatan can اfatxa lnahu mulaqun jacmusaal maaha lnahu mulaqun bijacmusaal sababtu waa maxay jacmusaal loogu diidaya daa'iciina kawaakibaan insha allah ugu tegi doonaa jamcu saliimka markuu sifada ka imaana laba meelooduu ka yimaada marna calamuu ka yimaada zaydun aad zayduna leeda marna sifu ka yimaada muminun aad leeda muminuuna daacun daacicuuna markuu ka imaana marka waxaa shardiya inuu caaqil magac u yahay caaqil cirka dhulku macaaqila may waa jamaadaad marka shardigaasaa la waayay marka waxaa leedaha mulxaq wey jamcu salim maaha ونون عوض عن التمثيل اسم المفرد والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد